aswaatu lkhayr waxay idin soo gudbinaysaa dhammaantan waad istishaadi allah nagdhi amiin dhammaan waad inqamaas allah nagdhi amiin dhammaan taqaddam amiin taqaddam allah nagdhi amiin inshallah adduunya kun sana haddii noolaatin waa laga tagaa laakiin ciribta dambal raba ciribta dam intay ku dambaysa walaalo walaalkaniye wehel buu inoo ahaaye wadda xaq buu ku tagaayo waaxiido ka aqbal walaalo walaalkaniye wehel buu inoo ahaaye wadda xaq buu ku tagaayo waaxiido ka aqbal qeydhiisii waa cahayd baan weli xusuusannaho waaxidow allahayow ka waraabi jannada weegiisii waa cahayd baan weli xusuusannaho waaxidow allahayow ka waraabi jannada waaxidow allahayow kaa waaraabi jannada walaalaadiis way jeclaayeen isaaguna waa u jecla waayo baadan waada joogay waktina ay waada qaateen walaalaadiis way jeclaayeen waa u jecla waayo baadan waada joogay waktina ay waada qaateen walaalaadiis way jeclaayeen waa u jecla waayo baadan waada joogay waktina ay waada qaatay walaalow walaalkaniye waa cadkii aan wada galnay walle wuu oofiyayo waaxidow hana fidnin walaalow walaalkaniye waa cadkii aan wada galnay walle wuu oofiyayo waaxidow hana fidnin waaxidow hana fidnin wardadiisa waalihayna gaalada kama waabanayne weerarkeena waadis weeye waaxiidowna ku guulay waadahdiisa waadihayna daalada kama waabanayne weerarkeenna waadis weeye waahidownaa ku guulay waadahdiisaan waalihayna gaalada kama waabanayne weerarkeena waadis weeye waahidownaa ku guulay walaalow walaalkaniye wehel buu inoo ahaaye wadda xaq buu ku tagaayo waaxiidow ka aqbal walaalow walaalkaniye wehel buu inoo ahaaye wadda xaq buu ku tagaayo waaxiidow ka aqbal